بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم walaalayaal halkan waxaan idinku soo gudbinaynaa kitaabkii fiqiga ahaa bidaayat almutafaqih casharadiisii lix iyo tobnaad oo inoo akhrinayo sheekh maxamuud xaleyka xafidahu llah falyatafadal mashkuura وأصلي وأسلم على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته طيبين طاهرين ثم أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى الضابط الثامن شروط صحة صحة الطواف عشرة صحة الطواف عشرة mualifku baabkan wuxuu kaga hadlayaa ama daabitkan sideedaad shuruudaha dawaafku uu ku ansaxo dawaaf waxaa la yidhaahdaa waa wareegidda dadku ay ku wareegaalaystaan kacbada kacbada dhisan eed aragteen wareega lagu warwareego ayaa dawaaf la yidhaahdaa marka shuruudaha dawaafku ku ansaxayo sheekhu wuxuu yidhi waa sideed shardi sideeddaa shardi waa shuruuduhu ku ansaxayo marka haddii uu sheekhu wuxuu ku bilaabay alislaam islaamnimo waa waxyaalaha uu ku ansaxayo tawaafku inuu qofku muslim yahay halkaa waxaa ku baxaya kii gaalka ahaa waayo alleh wuxuu yidhi lain ashrakta layaxbatanna camaluka waqadimnaa ilaa maa camiluu min camalin fajacalnaahu habaa'an manhuuran alle waa tuuray subxaana wa tacaala nabiguna calayh salaatu wasalaam wuxuu yidhi laa yaxuju bacda alcaami mushrikun sanadan waxa ka dambeeya yaanu soo xajin mid gaal ah buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam <clears throat> markuu diray raggii saxaabada ahaa marka islaamnimo waa shardiga koowaad athaani shardiga labaad alcaqlu waa inuu caqli leeyahay oo meesha waxaa ka baxaya qofkii majnuunka ahaa tawaafkiisii waxa weeyaan ma ansaxaayo waayo dee ahel cibaad ma aha ehel cibaad maaha ma ansaxayo ahlu cibaadana maaha ahlu takliifna maaha oo de qof mukalaf ah oo xildhibaanahoo xil uu dhibayo waajib ku ah maaha sababtu dee caqli baan joogin caqliga ayaa cibaadada gun u ah oo xajiya nabiguna caleyh salaatu wasalaam waa tuu lahaa rufica alqalamu can halaaa almajnuunu baa ka mid ahaa xataa yufiiq qofkii waalnaa ilaa uu miraabo oo miyirkiisu usoo noqdo nacuudu billaahi min aljunuun anniyatu niyadii baa ka mid ah shuruudaha dawaafku ku ansaxayo sababtu waxa weeye cibaado aan niyo lahayn miyay ansaxaysaa ma ansaxayso nabigeenni suubanaa wuxuu yidhi calayh isalaatu wasalaam innama alacmaalu binniyaat buu nebigu yidhi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh dukhuulu lwaqti waqtigu waa inuu galaa waqtiga la sheegayo waa waqtu dawaaf tawaafka wakhtigiisii waa inuu galo oo su-aal baa laisweydiin karaayo waktu tawaafku goormuu bilowdaa tawaafkan la tawaafayo kacbada goormuu horta bilowdaa ee wakhtigiisuu galaa wuxuu waktigiisu bilowdaa oo galaa habeenka tobnaad ee maalintiisii carafo la taagnaa dabeetana carafo laga soo dareeray oo habeenkaa musdelifa loo hoyday habeenka musdalifo loo hoyanayo habeen barhkii markay tahay oo uu dayixu dhaco markuu dayixu dhaco marka horeyse ma jirto dayixu markuu dhaco oo habeen barhkii ay tahay markaasa haddii ala idmaayo uu waktigiisu bilowdaa ayaamu tashriiq maalinta yowmu naxriga ahna qofku waa la yimaadaa waa sameeyaa haddii dee cudurdaar awgii dib ugu dhigana ayaamaha tashriiqa xitaa waa la gaarsiin karaa waayo jaabir ibni cabdilaahi waa tuu lahaa fa afaada ila albeyti fasallaa bimakkata duhra nebigu wuxuu salawaatuullahi wasalaamu calayhi aaday xagga beytka iyo xagga xaramka halkaasu wuxuu ku tukaday salaadii duhur ayuu ku tukaday iminka markaa doonaysa inaad tagtana waa loo lugayn karaa inkastoo masaafadii socodku dumarka iyo dadka waaweyn ama dadka culculus ay dhib ku tahay waxaase fiican markaas in lasii lugeeyo waayo waad ku xadnimaysaa haddii kale baabuurta iyo gawaadhida baabuurtana waa la raacaa oo de waxaad arkaysaa iyagoo tuban oo dabada iskula jira xaram xaram xaram xaram bay leeyihiin oo kaasi taagan yihiin wixii xaram xaram odhanayaba waa la raacayaa kubriga weyn ee xaramka ka sokeeya halkaasaa baabuurtu nasukaa taagto baad ka degaysaa waddada bidix baad dhufanaysaa xaramkii baad gelaysaa marka xadiidka caaisha radi allahu tacala canha waa ti ay lahayd fa afadnaa yowma naxrin waxaanu dareernay oo aanu shubannay oo aadna xagga iyo xaramka maalintii yowmunaxriga ahayd marka dawaafulifaada ansixi maayo haddii aadawaafka la sheegi lahaa dawaafulifaadihi dawaafulifaadahaasi ma ansaxayo haddii aan la idmaayo waqti qabla munasifi leyl habeenka ciidka ah ee maalintiisii carafo la taagnaa habeen barhkii ilaa la gaadho dayixu uu dhaco ma ansaxayo waayo nebigu sal allahu aleh ali wasalam waqtigaasaa sharcigiisii ku salaysan yahay isagu salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi wuxuu sameeyey maalintii ciidda ee waqtigiisuna waa waqtiga aynu soo sheegnay oo habeenka ciidka habeenbadhkiisa badhkiisa ah shardi waxaa ah laakiin in dawaafka dawaaful ah shardi waxaa ah in wuquuf carafa uu ka horeeyo oo cidda dawaafkaasi dawaafaysa waa cid meeshii carafa ahayd isa soo taagtay musdelifana habeenkii timid laakiin qofku hadduu tawaafo tawaafulifaadihii uu tawaafo habeentaa habeenkaa naxriga ah dabeetana uu yidhaahdo carafe maanta isma taagine markaan dawaafaan dib u noqonaya carafo tegayaa falaa yujzi'uhu arrintaasi ka gudi mayso allah subxaanahu wa tacaala wuu kala tartiibiye wuxuu yidhi uma liyaqduu tafathahum waliyuufuu nuduurahum maxaa laga dambaysiiyey waliyatawafuu bilbayti alcatiiq waa loo dambaysiiyey soo maaragti marka waxa weeyaan in timihii la xirxiirto iyo muxuu ahaa haddii alla idmaayo carafo laysa soo taago wixii timihii hoose iyo timihii sare wixii jiraba layska xirxiiro ayaa laysugu talagalay kadibna dawaafka la yimaado marka suuragal ma aha inta dawaafka la horaysiiyo in haddow dib loogu soo noqdo wuquufu carafa laakiin hawshaasi waxay dhacaysaa dawaafka ah bacda wuquufi carafa shuruudda sixada waxaa ka mid ah satrulcawra cawrada asturkeeda ayaa ka mid ah oo qofkii isagoo qaawan hadduu tawaafo ma ansaxaya tawaafkiisu oo nimanka mushrikiinta ah baa dhaqankooda wuxuu ahaa marka ay soo xajiyaan oo ay yimaadaan waxay dhaqan u ahayd dharkii ay markii ay soo xajiyeen ay xidhnaayeen xaramka lamay soo geli jirin kumana ay tawaafi jirin xaram waxaa la yidhahdaa sideedaba dhulka xaramka ku fadhiyo markaad kacbada joogto afarta rukun ee kacbada ilaa afarteedaa rukun konton kilomitroo sidaasu ah oo isku weer ah marka waa afarta jiho oo min konton kilomitr oo isku weer ah dhulkaasaa xaram la yidhahdaa sidiisaba marka waxa weeyaan dhaqankaasay lahaayeenoo reer maka waxay ka qaadan jireen maryahay haystaan markaasay reer maka u dawaafi jireen maryahooda ciddii maryo weyda ragguna iyagoo qaawan bay maalintii wareegaalaysan jireen dumarkuna habeenkii bay tawaafi jireen iyagoo qaqaawan laleedharkan waxaan ma jirin waatay abyaada shicirka haweenkii jaahiliga qaadi jireen alyowma yabduu kulluhu aw bacdahu maaragtay famaa badaa minhu falaa uxiluhu maanta cawradaydii ama way wada muuqan ama waxunbaa muuqan wixii iga muuqdase cidna anigu uma ogoli oo fasiixi maayo marka jahliga iyo rafaadka diinxumada iyo baadilka iyo shirkigaasay ku noolaayeen allah subxaana wa tacaala wuxuu yidhi yaa banii aadama khuduu ziinatakum cinda kulli masjidin ay cinda kulli salaa ayuu alla leeyahy subxaana wa tacaala xadiidka rasuulka waatuu ahaa laa yatuufu bilbeyti curyaanun beytka yaanu tawaafin qof qaawan watu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam ashardu saadisu alطahaaratu min alxadatayni alطahaara waa inuu qofku daahir ka yahay min alxadatayni labadii xada alsqaru walesh walakbar labadaasaa loo jeedaa waayo nebigu sal allahu aley allah subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay watahhir beytiya lilaa'ifiin oo beytkii iyo meeshii la tawaafayay ayaa alle wuxuu amrayaa in la daahiriyo soo maaha qofkii ka waran marka soo kama sii awlaysna marka qofkii jidhkiisii iyo maryihiisii in la daahiriyo oo daahir ay yihiin soo kama sii awlaysna mar haddii la yidhi meeshuu dawaafayay ha la daahiriyo isagii ka waran min baabi awlaa soo maade marka isaga waa kasii awlaysan yahay sidaas awgeed baa rasuulku wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam altawaafu bilbeyti milu salaati tawaafka beytka la tawaafo waa salaada oo kale ilaa annakum tatakallamuuna fiihi laakiin idinku dee waad ku sheekaysataanoo waad ku hadashaan faman takallama fiihi falaa yatakalamanna ilaa bikhayrin qofkii isagoo tawaafaya hadla oo sheekeeya khayr waxaan ahayn yaanu ku hadlin buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam marka dawaafka beytka la dawaafo waa salaad adoo ku jira la mid tahay laakiin waa un hadalkaa fasaxan shardina waxaa dahaara meesha inay jirto waayo nebigu sal alla alay wasalam caaisha wuxuu ku yidhi markii ay xayday ifcalii maa yafcalu lxaaj hayra anlaa tatuufii bilbeyt xaajigu wuxuu samaynaya samee laakiin beytka dawaafi maysid baa nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam marka dahaaradu waa shardi xaafid ibn xajar alcasqalaani kitaabka fatxulbaariga ah mujaladka shanaad safxada lix boqol lix iyo sideetan wuxuu shan boqol lix iyo sideetan wuxuu leeyahay alطahaaratu sharطun lisixati طawaaf طahaaradu waxay shardi u tahay طawaafka ansixiisa shardi u tahay laakiin sheikhu lislaam ibnu taymiya calayhi raxmat ullah isagu masaladaa wuu kala qaadayo wuxuu leeyahay xadadka asqarka ah xadadka asqarka ah hadduu qofku weyseqaadku ka jabo dhib male waa iska dhammaystiranayaa dawaafkiisii sheekh ibnu cuthaymiinna caleyh raxmatullaah saasuu ku waafaqsan yahay laakiin qowlka jamhuurta waa qowlka hore saddexaad ee hore awalka ah masalay fuqahadu halkan isweydiiyaanoo waxay yidhaahdaan qofkii xaajiga ahaa ama muctamirka ahaa ee waxaan odhan lahaa qofkii dawaafayay ee xaaji ha noqdo markaa muctamir ha noqde kacbada dawaafaya haddii isagoo awaafkii ku jira ciriirkii uu ku jiray awgeed waysaqaadkii uu ka jabo meeshuna aada ciriir u tahay oo dadka aanu ka dhex bixi karayn si uu usoo weysaysto dabeetana usoo noqdo meeshii uga bilaabo waxa u harsanna ay tahay hal wareeg ama oo lix wareeg uu soo maray ama haddii aan idmaayo lixdii wareeg Eh, uu kala baran yahay lix iyo badh meelaha uu marayo isagoo badh keliya u harsan yahay wayse uu ka jabay maxaa xaalkiisu noqonayaa ma baxayaayo ma soo weyse qaadanaya ma soo noqonayaa mise waa sii dhammaystiranayaa adigu ibnu cuthaymiin wuxuu leeyahay sida nafta inay weheshanaysa aada moodo waxa weeyaan haddii xadadku asqar yaho akbar aanu ahayn dawaafkiina wax intaa ku dhiman keliya ama hal wareeg baa u harsan ama wareeg badhkiibaa u harsan ha iska dhammaystirto dhib ma laha waayo alla wuxuu yidhi buu yidhi yuriidu allahu bikum lyusra walaa yuriidu bikum lcusra marka habeesha cusri iyo dhibaata imanaysuu leeyahy ijtinaabu najaasati najaaso ka fogaanshaheed ayaa shuruuda sixada dawaafka ka mid ah in qofkii uu najaas dharkiisa ka ilaaliyo iyo jidhkiisa waayo alle markuu waliyatawafuu bilbeyt alcatiiq alle markuu leeyahay ee alle markuu leeyahy subxaana wa tacaala watahir beytiha liaa'ifiin oo maxalkii iyo beytkiia la taahiriya amarka la bixinayo waa min baabi awlaa soo maaha qofkii markaa isagu inuu jirkiisii iyo dharkiisaba ay daahir ahaadaan ashardu thaaminu takmiilu sabci toddobada waa in la dhammaystiro takmiilu sabci toddobada wareeg ee lagu wareegaalaysanayo kacbada waa in la dhammaystiro waxaad arkaysaa meel waxaa jirta xijru ismaaciil la yidhaah qolqolkii nebi ismaaciil kacbada dhagxan yaroo sidaa ugu soo wareegsan oo shub ah oo saddex laambadood laba dhaadheer iyo mid yar ay ka baxayso dushooda suryo yaroo lamaraa udhaxaysa dhagxantaa yar ee ardaaga aad moodisa ardaaga loo dhisay iyo kacbada waxaa u dhaxeeya suryo la mari karo marka intaa kacbada iyo meeshaa u udhaxaysa waa halkii nafaqadii iyo kharashkii quraysheed intuu ka yaraaday ay kacbadu marka hore kasoo dumiyeenoo ay dhisi kari waayeen marka intaa yar ee saa usoo go-an waxa weeyaan kacbaday ku jirtaa haddii aad dhagaxaa meesha yaalay shubka ah ee saddexda laambadood ay ka qotamaan iyo kacbada kala dhex marto dawaafkaasi kuma jiro waa garad sooma waa inaad dhagaxaa yaree shubkay meesha yaalla ee kacbada u dhaxeeya iyo isaga dusha waa inaad kala wareegtaa inta badan boris baa joog dadka ka celinaya oo laakiin dadka qofbaa dadka qaar baa wareega degdegsanaya oo waxaad arkaysaa iyagoo ka boodaya dhagax shubka ahoo dee gudaha u dhaadhacaan soo wareegaalaysanaya marka sax maaha warkaas sax maaha isaguna oo hawaafkaasi waa kaa buray xabadaas waa kaa burtay inta kalena baa kuu joogta kumana uu tirsana weeyaan marka takmiilu sabci toddobadii in la dhammaystiro ayaa ka mid ah waxyaalaha shuruuda ah ee uu ku ansaxayo dawaafku taasaa ka mid ah waaya الشhرط التaaسع waa jaclu الbeyti can yasaarihi jaclu lbeyti beytka iyo kacbada waa inuu qofku ka yeelo can yasaarihi bidixdiisa waa inuu yeelo yani waa inuu bidixda kaa xigaa waa inuu bidixda uu kaa xigaa maalan waxaa loo jeedaa hadda kaba soo qaad rikoorkan baa kacbadii ah rikoorkan baa kacbadii ah kacbadii markaad timaadid waa kana waa kii lagu wareegayay marka aad marka kacbadii timaado halkaasaad isa soo taagaysaa halkaa markaad istaagto kacbadu markaa ma bidix bay kaa xitaa mise midig maal kacbadii waa baalkaasoo la dawaafayo halkaasaad isa soo taagti xaggaana waad ujeedaa xaggaas waad ujeedaa midig bay kaa xitaa kacbadu mise bidix bidix soo markaad hadday kacbadu taa tahay adna halkan aad taagan tahay oo wejigaagu xaggaa ujeedo hadda kacbadu xaggee kaa xigtaa bidix bay kaa xigtaa soo maa waa bidixdaada bidix marka waa inay kaa xigtaa oo adigoo xaggan usoo jeeda xaggaygada usoo jeeda waa kaa khaldanta waa inaad xaggan isa soo taagto kacbadii markay saas tahay halkan waa inaad istaagto xagga aad u jeedo oo bidix kaa xigtaa markaasaad wareega bilaabaysaa wareega wareega meel kasta lagama bilaabo meel baa laga bilaabaa sanadkii kii dhowaa ka horreeyey calaamad bay u sameeyeen fiican hadda way ka bedeleen meesha laga bilaabo ee xajarul aswadka ku beegan laga bilaabo xajul aswadka ku beegan insha allahu markaan darsiga yar dhameeya wax yar sabuurta ku tusaalayn doonaaye marka meeshaasaad isa soo taagaysaa calaamad bay leedahay imin markii hore waxay lahayd saddex liid oo dhaadheeroo saa isugu dheganoo dhagaxa baalka marmarkee la dhigo ee madow bay lahayd kaasaa dadku eegan jiro intuu isku taago ka xidhan jiray iminka waa laga dhaafo waa laga fujiyo wax cad baa ku rakiban meesha bahal cado marmara ku rakiban laakiin meesha ku beegane koonahaasa waxaa ku dhegan laba laambadood oo kuwa meesha laga daarto oo kale ah oo akhdar ah oo cagaaran baa ka baxaya halkaa markaa dad ka garan weydo laambadahaasaad eeganaysaa laambadaa markaad la siman tahay baa intaad ku jeesato gacanta sidaa tiraado la gaari kari mayso milyuun qof baa ka sokeeye ayaad odhanaysaa bismi allahu akbar intaad xidhato markaasaad wareega bilaabaysaa ragguna waa ordayaa habluhuna ee yar bay soconayaan marka jaclu lbayti baytka insha alla markaan darsiga dhameeyan xaggan ku tusaaleyn doonaa jaclu lbayti baydka yeelidiisa qofku uu ka yeelo can yasaarihi bidixdiisa uu ka yeelo almuwaalaatu xidhiidhin baa ka mid ah uu qofku xidhiidhiyo dawaafkii iyo camalkii sacyiga ahaa iyo khayrkii uu waday qofku inuu xidhiidhiyo waayo nebigu sal alla alay slm wuxuu yidhi khuduu canii manaasikakum manaasigtiinna aniga iga qaata sidaa awgeed nebiguna waa xidhiidhiyey in la xidhiidhiyaa la rabaa oon la kala googoyn waxaa dhici karta qofkii haddii qof weyn uu kula socdo ama qof xanuunsanaya waa lagu xiiqi karaa ama naqaskaa qofka mararka qaarkood ku qabanaya waxaa laga yaabaa in naftu ku qabsato oo aad hawadaba ina aad maaragtay kugu xidhanto aad ka baqdo ama qof xanuunsanaya uu kula socdo tartiib baa qofka inta loo saaro waa laguma dhawaada koonaha laga raaca koonaha laga raacaa inta badan intaad kusoo dhawaato waa meesha lagu baktiya khatarta ah koonaha laga raacay qofka intaad marka meel yar usaarto saarto gaara kaabado badan buu leeya ku fadhiisiiso qofka markaana siiso meel walba qasabad biyo zamzam macaan oo qabowbaa ku rakiban cadcadsiiso markaa kadib daqaa'iq yar waad kusoo noqon kartaa dhib male haddii aanay fatradu dheeraan oo muddo dheer aadan ka maqnaan addaabitu taasicu daabidka sagaalaad shuruudu sixati sixatu sacyi sacyiga safa iyo marwo dhexda la ordo shuruuduhu ku ansaxayo sabcatun waa toddoba kow alslaamu waa inuu muslim yahay qofku labo alcaqlu waa inuu qofku caqli leeyahay saddex anniyatu waa inuu qofku haddii aan la idmaayo niyeysto afar almuwaalaatu waa inuu qofku u xidhiidhiyo afartaa shuruudood waa shuruudaha haddii aan la idmaayo <coughs> uu ku ansaxayo cibaadaadka intooda badan ay ku ansaxaanba shardiga shanaad kownuhu sacyigaasi waa inuu yahay mid lala yimaado bacda tawaafin tawaaf dabadii waa in lala yimaadaa oo in sacyiga inaan la horaysiin buu kuu tilmaamaya markaad dhawaafto oo rakacataynkii aad tukato maqaam ibraahim biyihii aad cabto kadib baad sacyiga bayna safa walmarwa ayaad u kacaysaa halkaasaad u kacaysaa waayo nabigu sal lla alay wasalam sidaasaa hadyigiisii ahayd isna nabigu waa tuulaa sal alay wasalam khuduu canii manaasikakum manaasigtiina xajka iyo cumrada aniga iga qaata waa nabigtu nabigulaha salawaatu ullahi wasalaamu calayh takmiilu sabci todobada in la dhammaystiro sida dawaafka oo kale isna toddoba jeer baa la socdaaye toddobada in la dhammaystiro waayo oo safay ka bilaabanaysaa mar weyna ku dhammaanaysaa dadka dadka qaar baa ku rafaada oo waxay sameeyaan safa intay ka tagaan oo marwo ay tagaan oo dib safa ugu soo noqdaan bay tirada waxay odhanayaan kow markaasuu kow dhahaya waa saas waana ku jabaysaa waxay kugu noqonaysaa dhowr iyo toban wareeg bay kugu noqonaysaa laakiin safa markaad ka tagto oo aada marwo istaagto imisay kuu tahay kowdhe marwo ka soo noqo safa kaale maxay kuu tahay haddana labo saa u tirso markaad buur ka tagto mid kala tagtaba halbad dhamaysay marka ilaa marka dambe aad ku soo noqoto marwa marwo markaad isa soo taagto waa ku dhammaatay albaabka hortaada ah markaad sidaa u dhammaysan albaabba hortaada ah kaa hortaada ka bax xaramka xaggiisa dambe wey suuqii waad u baxaysaa marka ama dahablihii ama reeslayaashii hudheeladii waxaasaad ubaxaysaa oo suuqii xaramka o dhan baad ubaxaysaa makaatibtii stuudiyoyaashii o dhan baad ubaxaysaa halkaasaad marka gelaysaa marka taasina waxa weeyaan inuu qofkii haddii ala idmaayo toddobadii wareeg inuu dhammaystirto ayaa la rabaa waayo nebigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh hadigiisiibaa caynka ahaa istiicaabu maa bayna asafa waalmarwa istiicaabu waa in la camimo maa bayna asafa safa inta u dhaxaysa iyo walmarwata marwa inta udhaxaysa waa in sacyigu wada gaadho waxaa la diidayaa meel dhexe inaadan ka soo noqon sacyigaagu waa in safa iyo marwo labadaa uu taabtoo gaadho ayaa la rabaa masaafada udhaxaysa in aad labadaas tagtid ayaa sax ah shardi ma aha qofku inuu buurta safa dusheeda fuulo buurteeda inuu fuulo shardi maaha dadka dad iska dhib badan baa jiro juhala ah markay dhammaystaan dawaafka safa iyo maro markay dhamaystaan ummadday dhibaataynayaan markay dhammaystaan bay maantoo dhan buurtaasay ka dhakoolaan dadkii sacyin lahaa meel u ka maraya ma leh maantoo dhan buurtaasay saaran yihiin kaameraday sitaan waxbay sawirayaan dadka jeeriya dhibaato shuqulmaa ciyaar ciyaar bad mooda wax meesha ka dhaco dadka qaarkood arrintaasna waxaan jahli ahayn maaha ummadda jahli baa kow ka siiyey iyo aqoon la-aan baa baabi'inaysa dadkii marka waxaa laga yaabaa meeshaasay koronkor oo kale u buuxaan marka adigu muhiimadu waa in aad maka safo iyo marwa sacyiga ku caminto waxba inaad buurta fuusho ma aha haddaad buurta fuuli kari weyda ummadi kaa xidhana xagga suka ee laga jiiraynayo halkaasaad ka jiiraynaysaa afar waday leedahay waxay leedahay eh, laba wado waaweyn bay leedahay iyo laba wadoo dhexe labada wado ee waaweyne hareeraha ah waxaa loogu talagalay dadka caadiga inay maraan wadada dhexe waa wado dhexda ka xidhan waxaa loogu talagalay dadka curyaamiinta ah ee baaskiilada iyo mootooyinka iyo kursi curyaanka lagu wado baa loogu talagalay go-an baag inay soo socdaan dadku waa dhibaato badan yahayo markii labadii wado ay buuxsanto dadkii masaakiinta naafada ahaabaa kaa dadku soo dhexgelaya intay kasoo boodaan wadada inta gidaar yar buu leeya bir ka samaysa inta laga soo boodo baa kuwaa la dhex xulaya markaasaa baabuurtu aanay socon karaynin marka curyaamada a wataan marka adigu calaa ayata xaalin in safa iyo marwa lagu camimo weeyaan marka qofkii xaajigaa ah saasuu xajka udhigayaa oo dee maalintaa xajka ah ee sideedaad ee bisha dilxija waa yoomu tarwiya maalintaas acmaashu xajku bilaabanayo yoomu tarwiya carafa ay sideedda tahay waxaa qofkii mutamatica ahaa waxaa la rabaa cumradiisii hore uga taxaluday inuu maalintaa xaj xidho meeshii aad joogtay xajka ka xidhanaysaa qofkii qaarinka ahaa iyo qofkii mufridka ahaa iyagu horeba waa u xidhanaayeen sooma hadee qaarin iyo mufrid maalintuu miiqaadka soo maraysu u xidha ilaa hadda wuu xidhnaa isagu laakiin qofka maalinta sidee xajka xidhanaya waa ayo waa qofkii mutamatica soo maaha saddex taa waa laba qodob qodobka saddexaad qofkii wuxuu awaafayaa awaafu lquduum hadduu mufrad ahaa hadduu mutamatic ahaa oo cumro la yimidna bisha ashhurulxajka hadii ala idmaayo bilowgeedii awaafuquduumkasunbaa laga rabaa markay soo gelayaan afar waa inuu qofku baxo maalintaas mina waa in la aado oo halkaa duhur iyo casar iyo maqhrib iyo cishe iyo subax halkaa lagu tukado waxaad arkaysaa markaad tagto meesha mina la yidhaahdo xuduudeedii waa buuxsantaa inta badan dadku waxaa loo gudbiyaa afrikaanka intiisa badan oo soomaalidu ay ka mid tahay waxaa loo gudbiyaa musdalifa markaasa waxaa la yidhaahdaa eh, meel la yidhaahdo eh, eh, mustashfa waadi musdalifa iyo mustashfa waadi minaad mid aad ma xasuustee halkaasaa soomaalida inta badan dejiyaa qofkii xitaa allum ah halkaasu soo beegsadaa halkaasaa la geenaya mase waxaa lagu odhanaya u niyeyso inaad joogtid meeshii lagugu talagal inaad joogto halkaa u bay culimadu yidhaahdaan halkaasna mina habeenkaa la seexanayaa mina marka la seexdo mabiidkaas subaxii waa laga tegayaa waa la dareerayaa carafaa laysku shubayaa carafa baa laysku shubayaa carafa marka laga soo noqdo carafa marka laga soo noqdo dadku waxaa sunno ah in loo hoydo musdalifa laakiin musdalifa soomaalida iyo afrikaanku uma hoyan karaan sababtu waa maxay iyo dawlado badanoo dee ka midaba sababtu waxa weeyaan waa xuduudeedii iyo dadkiibaa kala batay xuduuddii ay ku fadhiday musdalifa waa buuxsamaysaa waa xidhmaysaa xitaa buuraha buurihii dushoodii waxaan garanayaa sanad hore aanu tagnay meelaanu seexana markaanu weynin oo laamigii iyo dhulkii iyo teendhooyinkii iyo meel walba ay xidhantay ayaanu buur dusheed fuulnay buurtii baanu mise waa buuxdaa meel docaanu buurta ka seexanay markii dambe marka waxay culimmadu sameeyaanoo fatwoodeen calayhim ullah mina in loo gudbo dadka mina inay u gudbaan oo habeenkaa meeshii musdelifo la seexan lahaa ay mina seexdaan iyagoo markaa maxay u niyoonaya habeenkaa inay jiifaan xaggee jiifaan musdelifaa loo niyoonayaa saasaa markaa ay culimmadu sameeyan marka haddii aad meesha tagto boodhar waaweyn baa ku qorna ganjeelka ka waaweyn oo laambado electriga ku rakiban yihiin habeen iyo maalinba saa u kaahaya oo mid walba xuduudu laga soo galo xuduudda looga baxo magaceeda kilomitirkeeda intay isu jirto ku hagaya iyo deegaankaad u baahanta meel kasta waxaa ku yaala khariidad eh, teendhooyinka adadae juqraafiga waxaa taqaano aad ku garanayso halkii aad dekanayd maalintaa sagaalaad iyo mucarafa maalintaa sagaalaad eh, iyo mucarafa baa la istaagayaa fadligeedu waa shay aan la dil soo koobi karin maalintaas habeenkeeda musdalifaa la seexanayaa maalintaas ciidka ah hawlihii waaweynaa ee tuurashadii iyo gawdhicii iyo timixiirashadii iyo dawaafka iyo sacyigii baa la samaynayaa saasaa saddexda maalmood oo kalena lagu wadayaa maalinta shanaad ee yaamutashriiqa ah waa maalinta koy tobnaad labay tobnaad saddexiy tobnaad ee yaamutashriiqa la yidhaahdo maalmaha iyaguna meesha mina la yidhaahdo baa la seexanayaa saddex habeen baa halkaa loo hoyanayaa habeenkaa saddexaad qoraxdu intaanay dhicinna waa laga soo tegayaa maalin kastana inta la tago ayaa buurta lasoo tuuranaya oo qofku tuurasho ayuu samaynayaa adaabitu caashir arkaanu lcumrati alaaa cumrada arkaanteedu waa saddex kow niyat lixraami waa inuu qofku niyo ixraam ah niyeysto waayo nebigu wuxuu yidhi alayh salaatu wasalaam inama alacmaalu binniyaat ka labaad waxa weeyaan atawaafu waa inuu qofku tawaafo allah wuxuu leeyay waliyatawaafuu bilbayti alcatiiq nebiguna sal lla alay wasalam wuuna amray wuuna sameeyey ka saddexaad waa asacyu بأن الصفا والmr in la saciyo allah waa tuulaha ina الصفا والmarwaةa min شhacaaئir الlah xadiidkiina wuxuu ahaa iscaw faإna اllaha kataba عalaykum الsacya waatuu nbig slawat اlahi وaslaamu عalيh adaabidu <clears throat> xaadi cashar daabidka koob iyo tobnaad waajibaatuhaa cumrada waajibaadkeedu shay-aani waa laba qodob laba qodob waay waajibaadkeedu qofkii hadduu miiqaadkii ka xidho cumradii laba qodob baa waajibka ah. kow alixraamu min alxilli xaramka intaanu soo gelin xilli iyo xaram baa kala jira xilli waxaa la waa waxa ka baxsan deegaanka xaramka xaramna waa waxa deegaanka xaramka ku jira alixraamu waa xidhasho cumradii uu kasoo xidho min alxilli dhulkii ka baxsanaa xaramka oo miiqaadkii ah waa inuu qofkii kasoo xidho sida nebiguba calayhi salaatu wasalaam u sharciiyey xiirasho ayaa ka mida cumrada haddii alla idmaayo muxuu ahaa waajibaadkeedii raggu inuu xiirto aw itaqsiiru ama inuu gaabsado habluhuna iyaguna way gaabsanayaan marka cumradii qof waxaa mustaxab ah inuu aadaabteeda ilaaliyo aadaabtaasoo dee ixraamkii xajka aynu kusoo sheegnay qubayskii iyo nadaafeyntii iyo timihii hoose iska xiirkoodii iyo kilkishio laska jafo iyo laska rifo iyo cidiyahoo la guro iyo shaarubtoo la gaabiyo iyo cadar la ismariyo wax la ah inta amagu qofku sameeyo oo uu aa alla idmaayo haddii salaad farada marka uu joogo laba rakaca farada iska tukado faradkii uu tukado ama rakacatay ilwuduu uu tukado waalide salaad u gaara ixraamka ma jirto waynu soo sheegnay ayaa qofku wuxuu samaynayaa uu ixraamanayaa labayka cumratan labayka allahuma labayka wuu bilaabayaa sawdkaa kor loo qaadayaa talbiyadii laakiin qofka dumar ah qofka ag fadhiya uun si u maqli karo keliya u qaadaysaa talbiyadaa la badinayaa gaar ahaan marka dee maaragtay ay xaaladdu isbedelayso dayradu marba korbay ukacaysaa korbay ukacaysaa waxa weeyaan markaas talbiyadiiba aada loo wadayaa ilaa haddii aan la idmaayo dawaafku uu bilowdo talbiyadaasi markay kacbadu kuu muuqato oo masaajidkii aad indhaha saarto baad joojinaysaa masaajidka markuu qofku galo dhugtiisa midig buu horaysiinayaa bismi illahi wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli sida masaajida caadiga lagu galo iyuu qofku odhanaya markaasuu qofku xajalu asadku tegayaa ibdibaac buu samaynayaa wareegii buu bilaabaya iyadoo ficila baan tusi doonaa insha allah wuu bilaabayaa qofku dawaafkii buu bilaabayaa xajalu aswadkii ayuu qofku salaamayaa xajalu aswadkii oo gacantiisa markaa midig ayuu ku taabanayaa wuu dhunkanayaa hadduu awoodi waayo gacanta midig buu ku taabanayaa haddii kale uu awoodi waayana wuu tilmaamayaa markuu tilmaamana waxba gacantiisa dhunkan maayo marka uu xajarka taabto taabashadiisa bismi illaahi allahu akbar buu odhanaya aahaar baa jirta oo salafkii qaarkood laga soo guuriyey allahuma iimaanan bika watasdiiqan bikitaabik wawafaaan bicahdika watibaacan lisunati nabiyika sal allahu aleh waalih wasalam bay odhan jireen qofku markaa dee al idmaayo dhanka bidixda abuu xaramka iska marinaya ama kacbada marinaya markaasuu wareeg bilaabaya kacbadii ku wareego rukniga yamaaniga markuu gaaro wuu taabanayaa isagoo marka aan dhukan hadday u suurageli weydo oo cirir uu jirana waxa weeyaan waxna ku tilmaama waayo waa iska dhaafaya ashwaadii saasuu wareegayaa aswaadii saasuu u wareegayaa toddobada ahayd saddex ka miduu wareegayaa afarta kalena qofku waa iska soconaya markuu dawaafkiisii dhammaysto ee dawaafkiisii u dhammaysto ayaa qofku maqaam ibraahim buu imanayaa laba rakacood oo sunno ah ayuu qofka ku tukanayaa dabeetana waa wuxuu samaynayaa samsamkii buu iska cabayaa safa iyo marwa ayuu hawshoodii bilaabaya oo gelaya masale waxaa jirta dadku ay aada u sameeyaan oo ah cumrada qofku inuu kusoo noqnoqdo masaladaas waa masale khilaafi ah oo culimada salafkii saalixaana ma samayn nebiguna ma samayn ibnu baas caleyh raxmatullahi isagu waa fatwoodaah in qofku cumro tanciimta la tago lasoo noqnoqdo laakiin sida hadiga waafaqsan waxa weeyaan in aan maaragtay cumrada lagu soo noqnoqon ee qofku dawaafka uu sameeyo waxaan ku ururinaynaa waxaa jira xagga dhiig dhiigga marka laga hadlayo dhiigga qofka xaramka xaajiga ah ku waajibaya waa shan dhiig kow damu tamatuci waalqiraan waa dhiigga qofkii mutamatic ahaa neefku wbacd qaala almualifu raximahu llahu tacaala kitaabu ljihaad ay hada kani kitaabu ljihaadi jihaadka kitaabkiisii weeye maxaluhu wamabaxahu meeshii maxalka u ahayd ee lagu baxsinayay waa halka kan jihaad buu sheekhu tilmaamay dawaabidna wuu u dejiyay ilaa laba ah luqadda carabiga jihaadka waxaa la yidhaahdaa badluljuhdi qofku inuu dadaal dheeraada bixiyo oo daaqada mawhibada ah ee ku jirta ilaahay uu siiyey inuu qofku bixiyo baa la yidhaahdaa sharcigana waxaa la yidhaahdaa badluljuhdi fii qitaali acdaa'i illaah wa mudaafacatihim inuu qofku awood badan ku bixiyo la dagaalanka oo cadowga ilaahay la dagaalamo iyo difaaca uu riixayo iyagoo difaacayo waxaa la yidhaha jihaadku saddex qaybood buu u qaybsamaa mid waxaa la yidhaahdaa jihaadu nafsi jihaad annafsi midna waxaa la yidhaahdaa jihaad almunaafiqiin jihaad almunaafiqiin midna waxaa la yidhaahdaa jihaad almucaanidiin jihaadu nafsi waa inuu qofka naftiisu la jihaado muxuu kula jihaadayaa wuxuu kula jihaadayaa khilaafka ay sharciga ilaahay khilaafayso buu ka celinaya macsida ee alle ku caasinayso buu ka ilaalinaya muxuu kula jihaadayaa daacada ilaahay se u qabsan lahayd oo u raboobi lahayd ayaa uu kula jihaadayaa jihaadkaasi noocaa ah waa mid aada u adag runtii oo qofku naftiisa uu la kifaaxayo weeyaan gaar ahaan hadduu qofku ku dhex nool yahay bulsho faasiqa ah oo ilaahay daacadiisa ka fog oo sharciga ku dhaqankiisa ka fog bulsho caynkaas hadduu ku dhex nool yahay jihaadkaasi waa sii adkaanaya waayo dee bulshadii oo dhan baa khariban carabtu waxay ku mahmahdaa almaru maca bay'atih qofku bay-ada ku dhex nool yahay unbuu ka mid yahay jihaadka qaybta labaadna waa jihaadulmunaafiqiin munaafiqiinta in lala jihaado maxaa lagula jihaadayaa bilcilmi laa bisilaax bilcilmi laa bisilaax aqoon iyo cilmi ayaa lagula hadlayaa lagula doodaya lagula jihaadayaa hub laakiin maya xujo ayaa la xujaynayaa cawraadkooda iyo xumaantooda la kashfinayaa shubuhaadkooda ayaa la burinayaa oo ummadda loo cadaynaya qodobka saddexaad waa jihaadu lmucaanidiin kuwa madaxa adag ee kufaarta ah ee cadaystay ee muujistay in ay dadka muslimiinta a ah la dagaalamaan kuwaas hub iyo silaax baa lagula jihaadaya haddaba jihaadku jihaad xaqiiqi ah noqon maayo ilaa in loola qasdo ilaahay dartii mooyaane subxaana wa tacaala iyo kelmadda ilaahay kornoqoshadeeda oo xaqu uu kor noqdo baatilku hoos noqdo iyo ilaahay subxaana wa tacaala raalli ahaanshihiisa in lagu bixiyo meesha marka waxaa ka baxaya dadku waxaan ay jihaad ku sheegaan inta badan oo rasuulku aleh salaatu waslam xadiiska abi muusa alashcari ninkii u yimi ee su su'aalay ninbaa u dagaalamaya aada xoolo heshid ninbaa u dagaalamaya ha lagu hadal hayo ha lagu ammaano ninbaa u dagaalamaya bal geesinimadaada iyo maqaamkaaga ha la arko ninbaa u dagaalamaya geesinimo keebaa fii sabiililaahi ku sugan intaasoo rag qaala man qaatala litakuuna kalimatu llahi hiya alculyaa fa huwa fii sabiili illaah qofka u dagaalama ilahay kelmaddii inay kor noqoto oo islaamku cizo iyo quwo yeesho oo baadilka iyo kufrigu ay hoosta tagaan oo dhulka galaan kaasaa fii sabiili illaahi ah marka warkaasaa gooyey qofkii wuxuu dagaalamaya ama qabyaalad ama casabiyad ama uun muxuu ahaa wuxuu u dagaalamaya kale ama maamul waxaasoo dhama dhexdii ka baxaya marka jihaadku fadligiisa wax la koobi kara ma aha nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi inna fi ljannati miatu daraja jannadu boqol darajay leedahay acaddaha allahu lilmujaahidiina fii sabiilih oo fii sabiili alle u diyaariya mujaahidiinta waddadiisa ku jihaada maa bayna darajatayni kamaa bayna asamaa'i waalard laba darajo oo ka mid a ah darajaadka jannada samada iyo dhulku intay isu jiraan ballaac iyo balladh iyo weynin ayay isu jiraan buu rasuulku yidhi alayhi salaatu wasalaam shahaadadu xitaa qofku hadduu jihaad ku dhinto oo shahaado uu helo fadliga ay leedahay nebigu wuxuu yidhi sal allahu aley wasalam lishahiidi cinda allaahi sabcu khisaalin alla dartii oo qofka u shahaado qaata toddoba arrimood buu leeyahy kow yakfiru lahu fii wali dafcatin min demih ilaahay dembigiisuu dhaafaa dhiigga ugu horeeya qofkaa jidhkiisa kasoo butaaca hadday xabadi ku dhacdo haddii madfac gooyo haddii toorrey lagu dhufto haddii gaari la qalimo saa uu ku dhinto dhibicda u horaysa dhiiggay ka soo baxaa dambi dhaaf baa horta alla ka siiya labo wa yaraa maqcadahu min aljanna intaanu adduunkaba ka tegin baa waxaa loo muujiyaa jannada halkuu ka degi lahaa maqcadkiisa la tusaya saddex wayuxallaa xullata aliimaan iimaanka hugiisii iyo quruxdiisii baa ilaahay saaraya afar wayusawaju ithnatayni wa sabciina zawjatan min alxuur ilciin alle wuxuu u guuriyaa laba iyo toddobaatan dumaroo xuurulciina xaas looga dhigaa qodobka xiga wa min cadaabi alqabri cadaab alqabrigana waa laga koriyaa wa ya'manu min alfazaci alakbar argagaxa weyn ee aakhirana waa laga aamin geliyaa wa calaa ra'sihi taaju lwaqaari alyaaquutata minhu khayru min addunyaa wamaa fiiha taaj fido iyo jawhar ka samaysan ayaa ilaahay u xidhaa adduunka iyo waxaa ku jiraba ka khayr badan qodobka u dambeeya ee toddobaad wayashfacu fii sabciina insaanan min ahli beytihi toddobaatan haddii aan la idmaayo qof oo qoyskiisa ka mida ah, ayuu u shafeeco qaadi doonaa maalinta yowma alqiyaame xadiiska axmed iyo maalik iyo daarami ayaa soo saaray muslim baa odhan lahaa ibn maajah ayaa soo saaray waa xadiid saxiixa weeyaan oo rasuulku alayh salaatu wasalaam uu tilmaamay waxaan odhan lahaa axmed iyo malik baan dhihi axmed iyo malik baa soo saaray waana xadiid saxiix ah sheekh albani fi saxiix aljaamic buu ku keenay jihaadka xukunkiisu xukunka jihaadku waxa weeyaan waa fardu kifaaya oo dadka qaar hadday sameeyaan qaarka kalena wuu ka dhacayaa isagu xaqiisa marka loo fiiriyo waa fardu kifaaya oo dadka acyaanta ee markaa dee xaadirka ahee u taaganna waa farducayn buu ku noqonayaa haddii muxuu ahaa ummaddu qaar ay samaysana fardukifaaya u noqon lahay akhlaaq wanaagsan ayaa uu leeyahay jihaadku in la rabo qofka islaamku u sharciyeeyey oo dadka mujaahidiinta laga rabo inay la yimaadaan waxaa ka mid a ah mulaasamatu taqwa mulaasamatu taqwa fi lkhaasati waalcaama si guud iyo si gaaraba in ilaahay cabsidiisa ay laazimaan waxaa ka mid a alghaswu bismi illaah ilaahay magicii inay duullimaadkoodu ku salaysan yihin iyo waliclaa'i kalimatihi wa diinih kelmadiisa iyo diinta alle koryeelideeda waa in ku salaysan yahay jihaadku saddex an yakuuna alqitaalu fii sabiili illaah an yakuuna alqitaalu fii sabiili illah dagaalku waa inuu alla darti yahay afar waa inuu qofku u dagaalamin haddii aan la idmaayo cidna aanu u dagaalamin jihaad dartii inuu u dagaalamayo mooyaane cidda ula dagaalamaya waa in ilaahay cid ku kufrisay waa inay tahay oo diinta alle ka baxday shan dagaalka marka lagu jiro waa in dadka mujaahidiinta tuugada iyo ballanfurka iyo khiyaanada iyo sida xun ee dadka loo laayo waa inay iska ilaaliyaan oo dumarka iyo caruurta iyo odayaasha gabgaboobay aan la layn qodobka lixaad in dadka intaan lala dagaalamin islaamnimada loogu yeedho qodobka toddobaad in loogu yeedho inay soo hijroodaan oo bilaadulislaam usoo hijroodaan hadday diidaan waxaa la odhanayaa jizye bixiya jizyada hadday diidaan makaasaa lala dagaalamaya jihaadku yuu ku waajibayaa wuxuu ku waajibayaa almuslim qofkii muslimka ahaa albaaliq ee qaangaadhka ahaa alcaaqil ee caqliga lahaa alxuri ee xorta ahaa ee aldakari ee ragga ahaa ee labka ahaa alqaadiri cala alqitaali ee dagaalka awoodi karayay alwaajidi min almaali ee heli karayay wax ku filan oo maal ah oo uu ku diyaargaroobo goormuu noqdaa jihaadku farducayn laba xaaladoodba jihaadku farducayn buu noqdaa ama xaalado dhowr ah oo ilaa afar aba haddii la bastiyo farducayn buu noqdaa midda koowaad an yaxdura almukallafu safa alqitaal an yaxdura almukallaf qofkii mukallafka ahaa ee caaqilka ahaa ee qaangaarhka ahaa ee waxgaranayay goobtii dagaalku ka socday hadduu yimaado waxay noqonaysaa fardu cayn ayuha aladiina aamanuu idaa laqiitum fi'atan fahbutuu waxay kaloo noqonaysaa farducayn wuxuu kaloo noqdaa idaa waia alcaduwu baladan min bilaadi lislaam idaa waia alcaduwu hadduu cadowgu isku taagoo soo galo beled magaalooyinka muslimiinta ka mid a ah, in loo gurmado oo markaa jihaadka lala galo kuwa meesha soo galay waa fardu cayn ida stanfara alxaakimu axadan ida stanfara alxaakim xaakimku markuu gurmad ka dalbo wax la soo gurmada uu yidhaahdo qof mukalafiinta ka mida gurmadka inuu galo waajib bay ku noqonaysaa ida stanfara alxaakimu axadan waa inuu ajiibo qodobka afaraad saddexdaas horta ugu muhiimsan adigu fuqahadu ay sheegsheegaan qofka muslimkaa dagaalka marka la galo inuu cararoo jeestana ma banaana laba xaaladood unbaa sharcigu ka soo reebay labadaa xaaladood oo ay bannaan tahay in la jeesto xaaladda koowaad waa ataxaruf lilqitaal in qofku u xirfadaysanayo dagaalka oo meel uu ku jira intuu ka baxo uu meel kale u wareegayo ama ataxayus ilaa fi'a in qofku uu koox kale uu ku biirayo allahu atula man yuwallihim yowmaidin dubura ilaa mutaxarifan liqitaalin aw mutaxayizan إلى فئة فقد باء بغضب من الله wama'waahu jahannam wabi'sa almasiir alla waa dumarka iyo carruurta in la dila qudhoodu waa shay xaaraama jihaadka marka lagu jiro toddoba qolo in la dilo waa xaaraan toddoba qolo in la dilo waa xaaraan koow sabiyun ilmo yar in la dilo ma bannaana labo imra'atun qof dumarana in la dilo ma bannaana saddex khunhaa dumarska dhigihii kii dumarka iska dhigayey kii dumarka dumarka iska dhigdhigee sida dumarkaoo kale u hadle u socda ee u qosqosle ee khumsaabaa lalaa kaas kaa dumarka iska dhigdhiga dumar u eke kaasa in la dilo san lama ogola saddex afar raahib ninkii baadariga ah ee kaniisada ku jiray aan dagaalka ku jirin lama dilay afar ama shan dheh shaykhun faanin oday gaboobay oo dhacay duq ah san la dili maayo wazamin qofkii haddii aala idmaayo isna gabow iyo xanuu ilaahay ku taagay wa acmaa indhoole isna la dili maayo toddobadaa qolo la dili maayo laakiin shardi baa u taagan toddobadaa qolo dilkooda ma bannaana saddex arrimood haddii mid laga helo laakiin waa la dilaya saddex arrimood mid ka mid a ah haddii lagu arko waa dil kow an yakuuna lahum ra'yun wa tadbiir an yakuuna lahum ra'yun wa tadbiir in dagaalka meesha ka socdaa ay talo iyo maamul ku leeyihiin haddii odaygii uu dagaalka talo ku yeesho ama maamul uu ku yeesho iyo abaabul dil buu ku xukumaya kaas waa odayaa la daaya waa dhaafay isagaa odaynimadiisii xajisan waaye labo idaa qaataluu idaa qaataluu maa maca aljeish hadday ciidanka la dagaal galaan oo hadda gaaladu dee israa'iil iyo gaalada kale iyo dumarkiibaa baylooda ah dayuuradaha duulinaya oo gawaarida caydhinaya oo dagaalamaya balaayo ah marka idaa qaataluu maca aljeish jeiska iyo ciidanka hadday ka garab dagaalamaan waa dildee waa dhaaftay baabkii islaamnimo way dhaaftay dumarnimo waa ka baxday islaamta si fiican beerta in sheegada loogu caseeyo saddex idaa xaraduu lmuqaatiliina cala alqitaal idaa xaraduu almuqaatiliina cala alqitaal haddii ay dadka dagaalamaya dagaalka ku guubaabinayaan oo ku boorinayaan kakacaay galaay taay ooy hantidii iyo balaayadii wixii ku wadaan dee ninkan nimaba soo baxeen haddaan dadkani gulguulin oo aanay soo kicin oo aanay maaragtay meesha abaabulin usoo galeen sidaa awgeed marka waa lama ogola iyaduna saddexdaas waxaan odhan lahaa waa dil haddii saddexdaa mid ka mida lagu helo waa dil waxaynu saa ugu bastinaynaa masalada waxa weeyaan waa xadiiu saaca xadiiu saaca wey xadiiu saaca weeyaanoo waan waxa taagan ee maaragtay u bannaan waxaa marka mamnuuc iyaduna ah in dagaal jaahiliya la galo oo jihaad lagu sheego ama qabiil loo dagaalamo ama cunsuriyaad iyo tollo ayaa reer hebeel loo dagaalamo oo jihaad lagu sheego nusuustii sharciga ahayd wadadeedii laga dugo nusuustii sharciga ahayd wadadeedii laga dugo nabigu wuxuu yidhi alayhi salaatu wasalaam salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi isagoo ka hadlaya man qaatala taxta raayatin cummiyatin qofka ka dagaalama raayad cummiyo ah cummiya waxaa loo jeedaa arrin aan caddayn oo qabyaalad iyo qurni iyo balaayo ku salaysan qofka duulaanka caynkaasa gala yaqdabu licasabatin qabyaalad u cadhoonaya aw yadcuu ilaa casabatin ama qabyaalad ku yeedhaya aw yansuru casabatan ama qabiil u hiilinaya oo faqutila la dilo faqitluhu faqitlatuhu jaahiliya dilkiisuu qof jaahilo dhintay kama duwanaa qof islaamnimo la-aan ku dhintay kama duwana saasaa rasuulku leeyahy salawaatu llahi wasalaamu calayh in aad marka laysu ilaaliyo waa shay muhiima ah. wa fiihi daabidaani laba daabid ayaa ku sugan kitaabu jihaad adaabidu alwalu daabidka hore alsraa qafaalka la qafaashay alsra alkufaar qafaalka gaaladu laga soo qafaasho calaa qismayni waa laba qaybood qismun qayb yakuunu raqiiqan addoommuu noqonayaa bimujaradi sabyi marka la qafaashaba marka la qafaasho mujaradu sabyi sidaa marka gacanta loogu dhigaba gacan ku dhigiddaasa addoonnimo ay ku noqdeen wa hum qismigaasi annisaa'u waa dumarkii iyo wasibyaanu caruurtii caruur iyo dumar col gaala oo la galay haddii laga qabto gacan ku-dhigiddaa gacanta lagu qabtay maxay noqdeen maxay noqdeen addoomo soomaaha dee addoomay noqonayaan wa qismun qaybna laa yastariquuna addoonsan maayaan muslimiintu ama ama addoonnimo maarata loo ictibaarin maayo bimujaradi sabyi qafaal keliya in la qafaasho oo keliya wa hum kuwaasi alrijaalu waa raggii albaaliquuna qaangaadhka ah faaliquun wuxuu u raacinayaa caruurnimadu ka saaraya meesha raggii qaangaadhka ahaa iyaguna haddii gacanta lagu dhigo sida dumarkiiyo caruurtii noqon maayaan sabyi noqon maayaan marka wax sidaa awgeed ba waxa sharcigu u yaqaanaa qolana sabyi baa loo yaqaanaa qolana asraa baa loo yaqaanaa asraa waa ragga sabyina waayo waa dumarka iyo iyo caruurta haddaba walimaamu imaamku mukhayarun isagaa khiyaar iyo door u leh filqismi thaani qaybta labaad ee ragga ah bayna khamsati ashyaaa shan arrimood ka uu doono isagaa ku fulin kara kow alqatl inuu dilo waayo ciidankii dagaalka lagu qabtay ragga ahaa in imaamku uu dilo surka ka jara uu yidhaahdo waa u bannaantay way alla wuxuu yidhi faqtuluu lmushrikiina xayu wajadtumuuhum nabiguna sal lla alay wasl reer bani qurayda waa laayay cuqbat ibn abi mucaydna rasuulku markuu qabtay isagoo qafaala dagaalkii beder baa lagu qabtaye raggii qoorta laga gooyay buu ka ahaa marka in la dilo waa banaantay soomaha marka labo wariqu ama wariqi in la adoonsado iyaduna waa banaantay istirqaa in la sameeyo la adoonsado waa banaantay waayo nebigu sal allau alay wasalam nimankii reer bani mustaliq wuu adoonsaday salawaatu ullahi wasalaamu caleyh marka weli waxaa kaloo bannaan in jizyo laga qaadana waa banaanta oo laydhaha jizye iska bixiya iyo cashuur in laga bixi laydhaha walmani in la galladaysto oo laiska sii daayana iyaduna galladaysigaasi waa bannaan yahay allah wuxuu leeyahy fa imaa manan bacdu wa imaa fidaa'an galladaysta inaad galladaysataan oo aad dee abaal u dhigataan ila berriban wax ladaga qabtaa laga yaabaaye iyo inaad sii daysaan nebiguna caleyhi salaatu wasalaam qafaal uu qabtay ee loo keenay waa iska sii daayay madax furashona kama qaadan mana adoonsan ninkii humaamata ibnu uthaal ahaa alxanafi markii loo keenay nabigu waa iska sii daayay soo maaha saddex maama markuu masaajid ku xidhnaa kabacdi waxaa ka mid a ah abilcaas ibnu rabiic oo nabiga gabadhiisa qabayna waa waatuu sii daayay salawaatu ullahi wasalaamu calayh alfidaau furasho bimaalin maal iyo xoolo lagu furtaa iyaduna waxay ka mid tahay waxyaabaha banaan bay ka mid tahay oo uu khiyaarka u leeyahay inuu maal ku furto u yidhaahdo qafaalkaan idinka hayo hanti intaa la eg qofkiiba ii keenaa waa idin siinayaa nabigaana sameeyey caleyhi salaatu wasalaam usaaraa badrin dadkii badr laga qafaashay soo nebigu kama qaada madax furasho caleyhi salaatu wasalaam toddobaatankii nin jawaabtu waa ha waay takhyiiraadkan marka culimadu waxay is weydiiyaan aan ku darna horta aw amase biasiirin muslimin aw amase yaftadii wuxuu ku furanayaa biasiirin qafaal muslimin muslim ah inuu ku furto maxay qof laga qafaalay oo gaaladu haysato u yidhaahdo waa idiin sii deynayaa ninkaan idinka hayo ee iisoo sii daaya maxay raggaad iga haysaan idina isdhaafsi maxaabiis laisdhaafsado waxay marka culimmadu isweydiiyaan fuqahadu shantaa qodob ee hadda uu sheekhu halkan ku sheegay ninka imaamkaahi ma ikhtiyaarkiisuu midkuu doono u dooran karaa mase sidaa ay isu xigxigaan ayaa laysu xinxijinayaa waa su-aal wajiha mogta imaamku midoor buu uleeyahay mise waxa weeyaan waa muratab saas isu xigaan jawaabtu waxa weeyaan imaamku waa sida maslaxaddu ay ku jirto ayuu shantaa qodob ugu dhaqmayaa hadday maslaxaddu ku jirto qafaalka in la laayana waa la laynaya haday maslaxaadda ku jirto in la iska sii daayana maxaa la samaynayaa waa la sii daynaya hadday ku jirto madax furasho in laga qaado waa laga qaadanaya hadday ku jirto in la idmaayo la xabisana waa la iska xabisaya ilaa dalik waayo qaacida sharciya baa jirta oo qawaacida fiqiga ka mid ah ina kula man yatasarafu lixadi hayrihi ida khuyira bayna shayayni faina takhyiruhu yakun lilmaslaxa walaa liltashahi waxay hahdeen fuqahadu qof walba oo ku tasarufaya oo ka talinaya dheef isagu aanu lahayn oo cid kale ay leedahay haddii qofkaa la dooransiiyo laba qodobka u khiyaarka u fiican waa inuu doortaa ka maslaxadu ay ku jirto ee inaanu dooran sida isagu uu doonayo marka sida muslimiinta u haboon buu qofkaasi fulinayaa oo maslaxadu ay ku jirto daabidka hore waa ka daabidka thani adaabidu thani taqsiimu lghanaa'imi hanaaimta qaybintoodii waxaa kala jira alaniima iyo alfay haniima waxaa la yidhaahdaa waa wixii gaalada xoog looga qabsaday gaalada wixii xoog looga qabsaday oo hanti ah maxaa la yidhaahdaa haniimaa la yidhaahdaa wixii aan xoog looga qabsan oo ay gaaladu ka carareenna fay baa la fay marka wuxuu taqsiimu alghanaa'im haniimooyinkii qaybintoodii tuqasamu waa la qaybinayaa arbacatu akhmaasihaa shan meelood afar ka mid ah bayna alkhaanimiina kuwa qaniimaystay ee gaalada ka ritay ayaa shan inta loo qaybiyo afar iyagaa la siinaya liraajili qofkii luglayda ahaa ee lugaynayee faras iyo waxa aan isagu wadan sahmun qayb baa laga siinaya walilfarisi kii faraska fuushanaa ee faraskiisa kusoo dagaal galayna alaaatun saddex qaybood baa la siinaya marka shantu maxay kale yihiin shantu waxay kale yihiin laba qayboodna waxaa la siinayaa laba qorina faraskaa iska leh qorin ayaa iska leh ninkii faraska fuushanaa soo maa qoriga kii lagu dagaalamay uma jeedo yani waa qayb sooma qayb qayb wax loo qaybqaybiyaa laba qayboodna waxaa la siinayaa maxay faraska qaybna ninkiibaa iska leh marka ninkii faraska watay intee qaybood buu had saddex buu helay soo faraska wadana isagu lugihiisa dagaalka kusoo galay soomaalidu waa ninkay waranlaha yidhaahdaane ee u maaragtay dee iska lugaynayaa isaguna waxaa la siinayaa qaybta la qaybinayo hal qayb baa laga siinaya lianna nebigu sal allahu alay ali wasalam sidaasuu u qaybiyey alayh salaatu wasalaam waana masalo ibnu mundir kitaabkiisa alijmaac wuxuu leeyahay in sidaa ay masaladu tahay waa qowlka culimadu badankoodu ay u badan yihiin <coughs> waxay leeyihin marka shuruud baa jirtaa fuqahadu shuruuddaasi waxa weeyaan qofka haniimada laga siinayo qayb shuruud buu leeyahay shuruuddaa haddii uu dhammaystirtana waa la siinayaa shuruuddaa haddii laga waayana waxba kuma laha waana shan shardi shardiga koowaad alislaam waa inuu muslim yahay hadduu gaal yahay ama dhimi uu yahay oo dee waa isla gaalkii uune waxa weeyaan la siin maayo waayo nebigu sal ly waslam innaa laa nastaciinu bimushrikin waatuu lahaa qodobka labaad iyo qodobka saddexaad albuluuqu wlxuriya albuluuqu waalxuriya waynu qaangaadhna yahay isla markaana maxayuu yahay inuu xor yahay qodobka afaraad alcaqlu waa inuu caqli leeyahay mid waalan oo qac ah hadduu ciidanka soo raaco oo dagaalkii galo ma waxaa la odhanaya ninkan odaga qaybta banaanka loo soo dhigo waa waalan yahay maxaa loo soo dhigaa waaba laiska reebi kari waayo ilaahay qadarkii dadkii waa la jibiyey gaaladii xogaagii laga helay waxba kuma laha gaajada umaa laga ilaalinaya qadada ciidanku karsadoy iyo waxaa cabayo ciidanku uma wax laga siinaya laakiin la odhan maayo ninkan waalanayana soo raacay dee qayb ha laga siiya arrinta qodobka shanaad addukuura labnimo oo ilmin raga yahay oo gabadhi iyadu kuma laha waa inabigu sal ly wasalam dumarku duulaanka may geli jireen laakiin hawlo kale qaban jireen dhaawacay dawayn jireen haddii alidmaayo qaniimada marka la keenay meel ku ururin jireen saasoo kale marka iyaga dee in xoogaa hawlgal ah hawlgal wax ku magacaaban waa la siin karaa laakiin dee nin dagaalamay oo haniimadii gale oo kale haniimadiis iyadu ma laha waayo sheekhu wuxuu yidhi caleyh raxmatullah taqsiimulghanaa'imi yuqasamu waa tuqasamu waa la qaybin arbacatu akhmaasiha shan meelood haniimadii ka mida ah, afar shantaa ka mida waxaa loo qaybin bayna alkhaanimiina kuwii khaniimaystay liraajili qofkii lugihiisa ku soconayay sahmun qayb buu leeyahay walilfaarisi kii faraska fuushanaana alaaatun saddex buu leeyahay maxaa inoo haray marka shantii shan afar ka goo maxaa haray mid baa hahay soomaa midkii waa kan ah khumusuhaa meesheeda shanaad haniimada meesheeda shanaad ee noo hadhay lilaahi ilaahay ba iska leh wa rasuulihi rasuulkiisaa iska leh wayuqasamu waxaa loo qaybina meeshaa shanaad hamsata ashumin shan qaybood baa loosii qaybina iyadan qaniimadii marka hore imsaan u qaybinay shan afar waa laynaga qaatay soomaha maxaa inoo hadhay shantii hal baa inoo hadhe halka ayaa iskale alle iyo rasuulkiisa ku magacaaban marka halkiiba maxaa loosii qaybinaya haddana shan baa loosii qaybinaya kow sahmun lilaahi wa rasuulih mid ilaahay baa iskale iyo rasuulkiisa wayusrafu ka alle rasuulkiisa ku magacaaban waa karaamayn iyo sharfid wax loogu magacaabayo ilahay ma buu inaga rabaa inaga waa karaameynaya sharfid laakiin wayusrafu waxaa loo duwayaa oo lagu bixinayaa fii masaalixi muslimiin muslimiinta maslaxadahooda lagu bixinaya ka gaajaysan madaaris mancaamado wadooyin guryo tacliin waxaasa lagu samaynaya masaalix muslimiin ayaa lagu bixinaya waayo nebigu sal ly ali wasalam xadiidkii camar ibnu cabasa tulud geel ah oo meel taagan ayuu sidaa intuu gacanta u saaray dhogorteedii gacanta kusoo qabtay markaasuu wuxuu yidhi waladii nafsii biyadihi maa lii fi ma allahu ila alkhumus anigu kuma waxaan ilaahay gaalada kasoo maa lii fi ma allah wixii ilaahay soo celiyay aniga kuma lihi ila alkhumusa khumuska mooyaane waalkhumusu khumuskuna marduudun calaykum idinkuu idiinsoo noqonaya abubakr sadiiqna waatuu lahaa idaa acama allah nabiyan dacmatan uma qabadahu fahuwa liladii yaquumu biha min bacdihi marka xitaa rasuulku reerkiisa sanad ayuu uga saari jiray waxay masruuftaan oo ku noolaadaan wixii soo harana muslimiinta ayuu nabigu sal lay slm siin jiray lidawi lqurbaa kuwa qaraabada u saaxiibkaa baa la siinaya wahum kuwaas waa qaraabadii rasuulka ogow qaraabada la sheegayo waa banuu haashim iyo banuu mualib labadaas weeyaan ilaa qaraabadu afar bay ahaydee banuu haashim iyo banuu mualib bay ahayd labo labadii kale maxaa looga tegey waxaa looga tegey nebiga sal alay wasalam colaad bay ku kiciyeen islaamnimo iyo gaalnimoba labadaba markuu rasuulku sal lay wasalam muslim ahaa markii islaamku uu qaatay rasuulku diintu la yimid islaamnimadii iyo dacwadii diintana waa ugu hiiliyeen intaan rasuulka risaalada lagu soo dejin ka horna waxa weeyaan waxaan odhan lahaa uma hiilino waa la dagaalameen labada qole kale fii khilaali alislaam iyo qabla alislaam baa rasuulka kumay fiicneen lakiin labadan qolee kale banu haashim balmualib iyagoo gaala ah bay rasuulka garab taageen oo u hiiliyeen caleyhi salaatu wasalaam qaar badan oo ka mid sahmun qayb lidawi lqurba waa iskale hum iyaguna banu haashim wa banu cadmanaaf wasahmun qabna lilyataama agoomaha iskaleh wasahmun lilyataama wasahmun qaybna lilmasaakiini masaakiinta iskaleh wasahmun qaybna liabnaa'i sabiili inan wadahaye ayaa iskaleh inan wadahaye yani waa qofkii muxuu ahaa musaafirka ahaa abnaau sabiil wadada ilmaheedii baa iskaleh wuxuu ujeedaa musaafiriintii baa iskaleh oo la siinayaa walmasaakiini wabni sabiili alawatula subxaanahu wa tacaala marka saasaa loo qaybinaya qaraabadii nebiga iyo agoomaha masaakiinta ayaa la siinayaa saasaa rasuulku u qeybiyey aleyh salaatu wasalaam wallahu subxana wa taala acla bisawab